بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإرشاد المسمى إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي maanta oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol sagaaliyo soddonkii bishii ee ee rajab sideedeedii mise waa sagaalkii toddobadeedii toddoba miya rajab toddobadeedii oo u dhiganta laba kun iyo siddeed iyo tobanka bishii afra bishii ee bishii saddexaad afar iyo labaatankeegii waxaynu biidni illaahi tacaalaa bilaaban doonaa kitaabka alirshaad kitaabka inta aynaan bilaaban saddex dhinac ayaynu iska dultaagi doonaa kitaabkan marka koowaad waxaa lagu soo ururiyey ee lagu soo khulaaseeyey oo qodoba waynu ka hadli doonaa waa madhabka oo dhan madhabkii shaaficiyada iyo kutubtii imaamu shaafici uu qoray khulaasadiisii weeyaanoo lagu soo ururiyey iyo asxaabtii ka dambaysay kutubtii ay qoreen khulaasadiisii weeyey kitaabkani waxaa kaloon ka hadli doonaa sheekha kitaabka qoray waxaa kaloon ka hadli doonaa culimmadii muslimiintu sida ay uga hadleen kitaabkan waxaa la yidhaha irshaadu alghaawi ilaa masaalik alxaawi qofka baadida ah ama qofka dawaksan ayuu ku hagaa ama uu ku hanuuniyaa masaa'ilkii kitaabka xaawiga ama masaaligtii kitaabka xaawigu uu lahaa waan ka hadli doonnaa xaawiga laftiisa kitaabkan alirshaad baa la yidhahayo markaan sidaa u eegno waa kitaab aad u kooban laakiin haddana waxaa la odhan karaa madhabkii wuxuu ka tegeyba uu yar yahay baa la odhan karaa masaa'ilkii madhabka lagaga hadlayey weynanka wax badan baa halkan lagu soo ururiyey oo lagu soo khulaaseeyey culimmadu waxay yidhaahdeen sagaashan kun oo mas'alo ayuu kitaabku ka warbixinayaa ama kitaabka ku qoran waa sagaashan kun oo mas'alo sagaashankaa kun ee mas'alo lixdan kun oo ka midihi waa manduuq oo kitaabku si sariix ah buu uga hadlayaa lixdan kun oo mas'alo ayuu si manduuq ah oo sariix ah uga hadli doonaa soddon kun oo mas'alo waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeye sariix maahee waa dimniyo waa mafhuum ahaan baa loo qaadanayaa markaynu eegno kitaabka minhaajka ah oo in badan ka feedho weyn isku masaa'il maahee in badan buu ka sarreeyaa uu ka masaa'il badan yahay kitaabkani daarta soo daabacday ayaa sidan hadda kitaabka u daabacdo u weynaysay kitaabka marka sidiisii hore loo eego jeebka ayaa la gashan karayey oo intaasunbuu la egaa waxyaabaha culimmadu ay ka amakaageen ama ay ka yaabeen waxa weeye kitaabka yaridiisa iyo masaa'ilka ku qoran badnidooda ayay la yaabeen waxayna kutusaysaa sheekha mu'alifka ah ee kitaabka qoray balaaqada uu rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala taa ayay ku tusaysaa ama si ay deliil u tahayba dabcaddan daaralminhaaj ayaa matniga ugu fiican inta aan arkay walow taqriirku uu ka maqan yahay oo bilaa taqriir ay tahay dabcadihii hore ee yaryaraa ee masaaridu ay daabici jireen taqriir bay wataanoo iyaguna aad bay u fiican yihiin waxaynu arki doonnaa gabayga ugu horreeya oo kitaabka ka warbixinaya kitaabkeennan irshaadka ah gabay ayuu hordhac uga dhigay sheekhu uu kaga warbixinayo qaala alimaamu alkabiir alfaqiih cumar ibnu muxamed gafara allaahu lahu saaxibu muhimaati eh, saaxibu muhimaati almuhimaat yamdaxu alirshaad waa waxoogaa baydada buu ku soo ururiyo kitaabka uu kaga hadlayo وللإرشاد يرتحل اللبيب وعن أوطانه حججان يغيب فدونكم أولي الهمم العوالي فها هو فيكم سهل قريب قليل حجمه جم الفتى صحيح الحكم منفتح عجيب khamiisu lafdi mumtali'u lmacaani tamiilu ilaa cibaaratihi اlquluub ida اshtadad cibaaraatu اlkitaabi wadaaqa bikum lahaa yowm casiib وأومى الفكر من بعد لهذا وجدت كلامه رضبا يذوب idaa dukhiraad khazaa'inu lilfataa waa faxasbukahu tara minhu tujiibu ilayhi yarjicu lmuftuuna tuuraan idaa haaraad limushkilatin xuruubun id ilmufti calayhi اlwahmu yaati waraajaca nafsahu abadan yusiibu faman lam yactaqid maa qultu fiihi fadalika xaasidun khibun kaduubun walastu bimadxihi ahlan walaakin bihada yanqadi canii lwujuub wasala allahu khaaliqunaa calaa man bihi tumxa alkhaطaayaa wadunuub alimaamu alkabiir wuxuu ku tilmaamayaa kitaabka wuxuu yidhi welil irshaadi kitaabkan irshaadka ah ayuu yartaxilu u rixlaystaa allabiibu ninka caqliga lihi haddaad inuun caqli leedahay kitaabka irshaadka ah waad u rixlaysani wa can owdaanihi waddannadiisiina yakiibu wuu ka maqnaadaa qofka caqliga lihi xijajan sannado badan buu ka maqnaadaa sannado aad u fara ama aad u tiro badan ayuu wadanadiisii iyo dalkiisii ka maqnaanayaa qofka caqliga leh isagoo kitaabka bara isleh faduunakumu waxaad laasimtiin ama aad qaadatiin ulilhimami yaa ulilhimami dadka himiga u saaxiibka alcawaali ee sarreeyow fahaa baraaruge huwa isagu fiikum dhexdiinnii ayuu ahaaday sahlun mid fudud qariibun oo haddana idiin dhow wixii sannadaha loo rixlaysanayey ayaa hadda idin dhex yaalla oo ninkii caqliga lahow si fudud u qaado ayuu yidhi sannadaa la maqnaanayaa buu yidhi irshaadka waxaynu ognahay waxa la maqnaan jiray ama kitaabka irshaadka a loo rixlaysan jirayba ilaa afartan sano muddo gaadhaysa afartan sano muddo gaadhaysa ayaa loo rixlaysan jiray ama kitaabka loo maqnaanayay waxaan la kulmay saddex sheekh oo culimmada waaweyn ee soomaaliyeed ka mida mid ka mida ayaan la kulmay magaalada dhaba ayaan ku kulannay waxay ii sheegeen afartan sano muddo ku dhow afartan sano inay rubucan cibaadaadka ah ay toban sano beranayeen toban sanona rubuca nikaaxa ah ay baranayeen toban sanona ay rubuca beeca ah baranayeen toban sanona rubuca loo yaqaano jaraaxaadka ayay badanayeen waa afartan sano halkii kitaabka loogu bilaabay ama maalintii loo bilaabay ninkii maalintaa nool dhashay afartan jir ayuu noqonayey marka uu kitaabka dhammaynayo ama kitaabka ay dhammaynayaan waa sida ay culimmadu u suga islahaayeen ama ay u barta islahaayeen ayay ku tusaysaa irshaadka iyo kutubta waaweyn ee madhabka waa sida loogu cinaayoonayey welil irshaadi kitaabka irshaadka ah ayuu yartaxilu u rixlaysanayaa allabiibu ninka caqliga lihi wa can owdaanihi waddannadiisiina xijajan sannado ayuu yagiibu ka maqnaanayaa fa duunakumu waxaad laasimtiin ulilhimami himiyada kuwa u saaxiibka ah himiyadii alcawaalii sarreeyeyow kitaabkan laasima oo qaata fa haa huwa isagii fiikum dhexdiinna ayuu sahlun fudud yahay oo qariibun haddana idiin dhow yahay qaliilun waa yar xajmuhu muuqaalkiisu jammun waa ballaadhan yahay alfataawaa fataawaha ku qoranina saxiixulxukmi xukunkiisu waa wada saxiix oo waxa laga saaray masaa'ilkii daciifka ahaa ilaa wax yar mooyaane munfatixun waa kitaab furfuran cajiibun oo aad u yaab badan weeye kitaab adag oo sacab ana ma aha waa kitaab aad u sahlan hadduu qofku fahmo sida jumladiisu ay u dhacayso waa kitaab basiidoo aad u sahlan khamiisulafdi lafdigiisa ayaa yar khamiiska waxaa loo loo yaqaanay boglaalnida waa waxa dhuuban khamiisu lafdi lafdigiisa ayaa khamiis ah oo boglaalan mumteli'ulmacaani macaanidiisuna way ballaadhan tahay oo way gudaweyn tahay tamiilu waxay u soo leexataa alquluubu quluubtu ilaa cibaaratihi cibaaradiisa kolba cibaaradan uu qoray ayay naftu jeclaysanaysaayoo hadal naftu jeceshahay buu ku hadlayaa ida shtadad markay adkaato cibaaraatuhu kitaabka cibaaraatulkitaabi kitaabka cibaarooyinkiisu oo wadaaqa bikum uu idinku adkaado lahaa iyo ilahaa darteed yowmun maalin casiibun darani maalin daranina ay idinku adkaato oo wa owma'a uu ishaaro alfikra fikrada uu ishaaro min bucdin meel fog lihaadaa kan dartii ayaad wajadda ku ogaan kalaamahu hadalkiisa radban isagoo qoyan yaduubu oo haddana hunguri mar leh oo dhalaalaya idaa dukhirad marka la kaydsado khazaa'inu kaydad waaweyn lilfata lilfataawa fataawada marka kayd loo dhigto fa xasbukahu waa kugu filan yahay taraa waanad arki minhu xaggiisa tujiibu baad arkaysaa masaa'il wada jawaabaya ama fataawo wada jawaabaysa oo jawaab bixinaysa ayaad helaysaa ama taraa waad arki minhu xaggiisa tujiibu adoo ka jawaabaya oo ka jawaab bixinaya ilayhi irshaadka xaggiisa uun ayay yarjicu u soo noqdaan almuftuuna culimmada wax fatwootaa duran gebi ahaan culimmada fatwada bixisaa waa kitaabka ay u soo noqdaan idaa haarad markay kacdo xuruubun dagaallo markay kacaan limushkilatin mushkila darteed culimmadu markay ismaan dhaafto ee mas'alada xukunkeega lagu heshiin waayo halka ay muftiyiintu u soo noqdaan waa kitaabkan weeyaan idilmufti ninka muftiga ah calayhi dushiisa alwahmu wahmigu ya'tii marka uu yimaado muftiga hadduu wax iskaga khaldamo oo wax uu iskaga darsamo wa raajaca uu noqdo nafsahu naftiisa abadan weligii yusiibu waa asiibayaa uun muftigu marka ay wax iskagaan hadduu naftiisa dib ugu noqdo oo kitaabkan uu raadsado isagii ayaa asiibaya oo saxdii helaya faman lam yactaqid ninka aan caqiidayn maa ka qultu aan leeyahay fiihi kitaabka irshaadka a ah dhexdiisa waxaa aan sheegay qofka aan rumaysnaynow fa daalika kaasi xaasidun xaasid weeye xaasid baa tahay buu yidhi ninka irshaadka aan taa u qirayninow is ogow inaad xaasid tahay khibun oo welibana munaafiq ah kaduubun oo haddana beenaala ah buu yidhi saddex tilmaamood oo midiba mid ay ka xun tahay ayuu ninka kitaabka irshaadka ah qiimaha u qiri waaya ayuu ku sheegay alimaam alkabiir in lagu tilmaami karo welastu anigu ma ihi buu yidhi ahlan ehelba uma ihi bimadxihi kitaabkan inaan ammaano kitaabkan ammaanidiisa ehelba uma ihi buu yidhi oo kitaabku waa iga sarreeya walaakin bihaadaa ammaantan yareen sameeyey waxaan isleeyahay uun yanqadii ha kaaga go'o canii xaggayga alwujuub wujuubku ha kaa dhucun baan isleeyahay buu yidhi wax wujuubka iga rida un baan intaa u ammaanayaaye kitaabku ammaantii u mudnaa ma ammaani karayo ehelna uma ihi buu yidhi wa sala allaahu alla ha ku salliyo khaaliqunaa khaaliqeenni ha ku salliyo calaa man kii dushiisa ha ku salliyo bihi bisababihi isaga sababtiisa tumxaa lagu tirtirayey alkhataayaa gafafka iyo wadunuubu dembiyada waa nebiyullaahi moxamed oo ilaahay dartii buu inagu badbaadiyey adduun iyo aakharaba intaa imaamku wuxuu ku tilmaamay dhowrkaa bayd kitaabkan irshaadkiihi qiimaha uu leeyahay ayuu inoogu tilmaamay way jiraan culimo kale oo beydad kale ku tilmaamaya ama abyaad kale ku tilmaamaya sida isla beydka beydkan un ka dambeeya إلى الإرشاد ينتقل اللبيب ويقرأه إذا وجد الأديب إلى الإرشاد kitaabka irshaadka uun ayuu yantaqilu u guurayaa ama uu u rixlaystaa allabiibu ninka caqliga lihi wayaqra'uhu wuuna akhriyaa idaa wajada aladiibu ninka adiibkee suugaanyahankii markuu kitaabkan arko meel kaste ayuu ka helaya ayuu ka akhriyayaa sheekh kale ayaa isna gabay kale ku tilmaamay waa isla gabayga gabaygan ka dambeeyo waa shan bayd ayuu ku tilmaamay kitaabka uu ku ammaanayo iyo mu'alifka kitaabka qoray kasallaahu ismaaciila thawba mahaabatiin waaskanahu buxbuuxa jannaatihi alkhadraa bitasniifihi alirshaad hada aladii samaa calى kuli mabsuuطin wamukhtasarin duraan masaa'iluhu situuna alfan صariixatan wamafhumuhaa cishruuna yatbaacuhaa cashraan faakrim bihaa baxhan wadarsan mukariran wacish sayidan fi nnaasi ya khaamilan dikran jaza allahu bilkhayraati canna musanifan laqad awdaxa alxaawi faxaaza bihi fakran waa shan bayd oo isla kitaabka lagu tilmaamayo kitaabkan irshaadka ah qiimihiisa kasallaahu allaha huwiyo ismaaciilo sheekha ismaaciil waa ninka kitaabka qoray eh thawba mahaabatin mara haybadeed allaha saaro sheekhii kitaabka qoray mara haybadeed allaha saaro wa askanahu allaha dhex geliyo oo dejiyo buuxbuuxa jannatihi jannadiisii ballaadhnayd alkhadraa'a ee giriinka ahaydna allaha dhex geliyo bitasniifihi alifidiisa darteed alirshaada irshaadka uu qoray uu alifay alladii kaasoo haadaa kan alladii kaasoo samaa uu kaga kor noqday calaa kulli mabsuudin kitaab kaste oo la bastiyey iyo wa mukhtasarin kitaab kaste oo la gaabiyey duran gebi ahaanba uu kaga sarreeyo masaa'iluhu irshaadka masaa'ishiisu situuna alfan waa lixdan kun sariixatan oo wada sariix ah wa mafhuumuhaa mafhuumkeeguna cishruuna waa labaatan kun oo yatbacuhaa uu raacayo cashrun toban ay raacayso yatbacuhaa cashrun cashran tani waa faacilkiie gabayga dartii buu cashraa u leeyahay wuxuu ina yidhi sariixu waa lixdan kun mafhuumkuna waa labaatan toban uu raacayo soddon baa looga jeedaa soddon mafhuuma iyo lixdan sariix ah isku geyntoodii waa sagaashan kun sagaashan kun oo mas'alo ayuu sheekhu kitaabkan kaga hadlayaa markaa fa akrim wanaagsanaayay bihaa iyadu wanaagsana waa masaa'il keniye baxhan baxhi ahaan u wanaagsana wa darsan dersi ahaan iyo cashir ahaan u wanaagsana mukararankii oo lagu celcelinayo ama mukariran adigoo celcelinaya wa cish iska noolow sayidan adigoo sayida finnaasi dadka dhexdooda adigoo sayida oo boqor ah yaa khaamilanka uu qarsoon yahay dikruhu yow kanan magiciisaba la aqoonow haddaad kitaabkaa barato ummadda sayid baad u noqonayo nin la yaqaan ayaad noqonaysaa buu yidhi waa sagaashan kun oo mas'alo jazallaahu allaha abaaliyo bilkhayraati khayraad allaha ku abaaliyo canna annaga ha naga abaaliyo musannifan ninkii kitaabkaas alifay ee kitaabka qoray laqad awdaxa wuu caddeeyey alxaawiya kitaabkii xaawiga lo odhan jiray waa xaawi sagiir ah oo faxaaza wuxuu koobsaday bihi isaga dartii wuxuu ku koobsaday fakran wax lagu faano arrin lala yaabo oo laga amakaago ayuu sheekhu sameeyey u la yimid oo kitaabkan runtii ku xusan kitaabka irshaadka ah culimmadu inta ay ka yidhaahdeen intaa uun ma aha hadallo aad u tiro badan oo aad u tiro badan oo runtii culimadii muslimiintu cabra zamaan wa taariikh ay kitaabka ku tilmaameen ama se ay kaga hadleenba ayaa jira oo kitaabka ay ku qiimeeyeen ama ay ku qadariyeen waxaa la og yahay kitaabkan markuu sheekhii qoray kitaabkan markuu qoray waxay ku yidhaahdeen haadaa jamalun haa'ijun mashi jamalaka bay yidhaahdeen cid alla cid sharaxdaa la waayey cid dadka u akhrida oo kitaabkan dhiga oo kitaabkan wax ka garata ayaa la waayey waa markuu sheekhu qoray masar ayaa la geeyey oo meelo badan baa kitaabka la geeyey markaasay culimmadii masar ku yidhaahdeen haadaa jamalun haa'ijun waa awr diday bay yidhaahdeen kitaabkani waa awr diday oo cid soo qabataana ayna jirin ee mashi jamalaka awrkaaga adigu lugaysii bay yidhaahdeen cidna hoggaanka awrkaa ma qaban karta e adigu awrkaagan hoggaanka u qabo oo awrkan dhaqaaji baa lagu yidhi sheekhu khayr allaha siiye wuxuu qoray sharixii koobaad ee kitaabku uu yeeshay ayuu qoray waana kitaabkan ina hoos yaalla waxaa loo yaqaanaa ikhlaasu naawi baa la yidhaahdaa isla sheekha maatinka ah unbaa kitaabkan leh oo sharaxan qoray ikhlaasu naawi waxaa kaloo loo yaqaanaa atamshiyana waa la yidhaahdaa oo hadalkan masaaridu ay ku yidhaahdeen ayuu ka daba socdaa atamshiya tamshi baa loo yaqaana waa tamshigu waa masderkii mashaayumashi tamshiyatan waa socodsiin waa sharxii kitaabka socodsiiyey weeye mar alle markuu sharxay uu sheekha kitaabkaa ku sharxay kitaabkiisan kale matniga ah ayaa kitaabkii la fahmay markaasay culimmadii intaasoo sharax ayay ka sameeyeen wax madbuuca iyo waxaan madbuuc ahaynba shuraaxda ugu muhiimsan ee kitaabku uu leeyahay waa radaad kitaabkii uu lahaa ee la odhan jiray alkawkab ulwaqaad waa afar iyo labaatan mujallad weeye afar iyo labaatan mujallad ayuu ka kooban yahay sharaxaasi sheekhii radaad la odhan jiray baa lahaa alkowkab ulwaqaad baa la yidhaahdaa culimo badan baa sharaxday culimmada sharaxday waxaa ka mid a isla sheekheennan oo kitaabkan ikhlaasunaawiga ku sharxay waxaa ka mid a sheekhii ibnulxajar alhaytami la odhan jiray oo sharax weyn oo la yidhaha alimdaad ayuu ku sharxay alimdaad ayuu ku sharxay sheekhu kitaabka alimdaad markuu ku sharxay buu haddana ka soo gaabsaday sharxii sharax yar oo kooban buu ku sharxay oo la yidhaha fatxuljawaad waa kitaabkan aynu hayno ee magaalada yaalla fatxuljawaadku imdaadka ayuu ka kooban yahay markaa walow culimadeennan sharaxday ay ishaarooyinka khaldeen oo kutubteennan hadda magaalada taal qaar ay ku odhanayaan fatxuljawaadka ayaa sharaxa weyna imdaadkuna waa sharaxa yar bay ku odhanayaan waa khada' weeyi fatxuljawaadku waa sharaxa yar imdaadkuna waa sharaxa weyn culimo aad u tiro badan oo aad u fara badan ayaa runtii kitaabka u gurmatay oo sharax iyo xaashiyo isku raacisay kitaabkii wuxuu noqday masaa'ilkiisu wax bannaanka yaalla oo cid kastiba ay fahmi karayaan ayuu noqday in badan bay runtii culimmadu ammaaneen kitaabka irshaadka a ah markay ka hadlayeen oo si fara badan fara badan fara badan bay khayr lahasiiye u ammaaneen sheekha kitaabka qoray haddaan taariikhdiisa wax yar kaga noqonno naanaysahaan waxaa loo yaqaanaa sharafuddiin kunyo ahaanna waxaa la yidhaahdaa abu muxammed magac ahaanna waxaa la yidhaahdaa ismaaciil ibnu abibakar ibnu cabdilaahi cabdilaahigaa ka dambeeya ayay qolana cabdilaahi ibni muxammed ayay yidhaahdiin qolana halkaas sida bedru daalica oo kale cabdullaahi ibnu ibraahiim ayuu odhanayaa oo cabdilaahiga magacyada ka dambeeya ayaa laysku qabtay ismaaciil ibnulmuqri alyemeni baa loo yaqaanaa sheekh ree yamaneed ah ayuu ahaa almuqri ayaa la odhan jiro waa nisbo qiraa'aadka loo nisbeeyey ama iqraha loo nisbeeyey ashakhdari ashaawari asharji alxusayni baa la yidhaahdaa waa sharaxan yar hordhacan yar ee daaralminhaaj ay u samaysay inta yaray ku soo khulaasaysay sheekha taariikhdiisa sheekhu wuxuu ku dhashay baa la yidhaahdaa ama uu ku barbaaray uu ku hana qaaday uu wax ka bartay abyaatu xusayn tuulo loo yaqaano oo ka tirsan waadi surdud bay ka tirsan tahay magaalada zabid waxayna u dhowdahay madiinatu zaydiya ayay u dhowdahay oo tihaamatlyaman ku taalla sheekhu xilliga uu dhashay culimmadu way isku khilaafeen ilaa saddex qowl ayaa ku sugan taariikhda saxda ah ee sheekhu uu dhashay marka ay ka hadlayaan rag badani waxay ku tegeen toddoba boqol iyo shan iyo kontonkii taariikhdu markay ahayd ayuu dhashay alxaafid ibnu xajar oo ay isku wakhti ahaayeen isku aqraan isagu wuxuu tilmaamay inuu dhashay toddoba boqol iyo shan iyo lixdankii jumaada aluulaa shan iyo toban markay ahayd shan iyo lixdankii shan iyo kontonkii iyo shan iyo lixdankii toban sano waxay shan sano meela toban sano ayay isdheer yihiin markaa arrinkan waxaa ku raacay alxaafid ibnu xajar taariikhdaa uu sheegay siyuuti iyo rag kale ayaa ku raacay oo iyaguna sidaa tilmaamay sheekha sakhaawi la yidhaa iyo shawkaani iyo waxay ku tilmaameen sheekhu inuu dhashay toddoba boqol iyo afar iyo kontonkii toddoba boqol iyo afar iyo kontonkii ayuu dhashay ayaa la yidhaahdaa waa taariikhdii dhalashadiisu ay ku beegnayd culimmadii wax u akhriday aabbihii ayaa kow ka ahaa iyo culimmadii la wakhtiga ahayd ee magaalada zabiida meesha la yidhaah joogayey zabiid iyo zubayd labaduba way jiraane zabiidda magaalada la yidhaha culimmadii joogaysay culimmada ayaa ka mid ahayd xagga fiqiga wuxuu aad uga bartay alimaamu alkabiir jamaaludayni jamaaluddiin arraymi sheekhii la odhan jiray magaalada rim la yidhaha loo nisbeeyey sheekhaa ayaa ka mid ahayd culimmadiisa waaweyn luqa alcarabiya wuxuu ka bartay alimaam moxamed ibnu zakariya sheekhii la odhan jiray kadibna magaalada taciz iyo magaalooyin badan oo maka ay ka mid tahay ayuu sheekhu u rixlaystay rixlado fara badan oo kala duwan ayuu u rixlaystay xilligaa sheekhu uu joogay ama uu noolaa yaman way qaybsanayd sanca iyo eeriyadan xudayde iyo xaggan niman zaydiyiin ah ayaa haystay oo ka telin jiray ee cadan iyo xaggan sheekhu uu joogay marka la eego iyo tacis iyo dhinacanna waxa ka telin jiray niman rasuuliyiin la yidhaah ayaa ka telin jiray sheekhu nimankan ayuu ku xidhnaa markaa qaadina wuu ahaayo qaadi ayuu ka ahaan jiray oo culimmada wuxuu ahaa maxkamadaha joogta ee dadka kala xukunta sidaa darteed ninku hadduu qaadi yahay baabka maxkamadaha dadka kale wuu uga aqoon badan yahoo dhacdooyinkaa ku badan baa la yidhaahdaa in badan qaadi abishujaac iyo sheekheennan oo qaadi ahaa iyo masaa'ilka qadaha markay ka warramayaan aad baad ula yaabaysaa sheekhu isagu baab quruba ka wada dhigi doonaayo waynu arki doonnaa insha allahu tacaala sheekheennan waxa aad u soo dhoweeyey wakhtigaa ninkii xukumayey oo almeliku alashraf la odhan jiray baa aad u soo dhoweeyoo si fiican welibana u maamuusay ama in badan runtii soo dhowayn jiray isna gabayo badan ayuu ku ammaanay ama uu kaga hadlay xataa guri baa jiray uu siiyey almeliku alashraf gurigaa uu siiyey afartan sano meelaha markuu degganaa ayuu ka ayuu ka xumaaday gurigiiu dildilaac iyo wax ay ku yimaadeen melikul ashrafna waa dhintay ninkii uga dembeeyey ayuu gabay u tiriyey uu guriga kaga hadlayo uu leeyahay guriga iga hagaaji ninkii ka dambeeyey ayaa gurigii ka hagaajiyey gabay kale oo waxaa jiray ka dambeeyey uu kaga hadlayo guriga kolkaa ku ammaanayo sida uu u faraxsan yahay iyo guriga laftiisuba sida loo wanaajiyey sheekhu wuxuu guursaday dumar fara badan oo mid ka badan ayuu guursaday waxaa ka mid ahaa baa la yidhaha alwasiir nuuraddiin inantiisii ayaa ka mid ahayd waxayna u dhashay laba ilmood inan la yidhaha cali iyo inaninan la yidhaha zaynab labadaa ayay u kala dhashay cali waxa dhacay aabbihii waxoogaa ayuu ku yar madax xadkaaday oo sheekheennan kitaabka qoray cali oo wiilkiisii uu yar madaxadayg ayuu ka dareemay sheekhu madaxadaygaasina wuxuu ahaa duruustii cilmiga sharciga ahayd ee aabbuhu uu inankiisa la doonayay ayuu ka waayey markuu duruustii ka waayey buu gabay ayuu kaga hadlay inanka uu kaga hadlayo siduu cashiradii usoo xaadiri waayey iyo siduu googoynta uu u samaynayo waxaasuu kaga hadlay markaasuu yidhi faqatuu caliyan xayثu kuntu awadduhu fawja canii min qabli mawti yafaqduhu laqad maanta macnaahu huwa in baaqiya smuhu casaa baaciu lmowta calaynaa yarudduhu cashiradii uu ka waayey buu gabayga ka tirinaya faqadtu waxaan waayey buu yidhi caliyan inankaygii cali ahaa waan waayey xaysu meel baan ka waayey kuntu an ahaa awaduhu kii la jecel halkii aan la jeclaa inaan ka helo oo ilmiga sharciga ah inuu dhegaysta halkii waan ka waayey buu yidhi inankaygii fa awjacanii waxa i xanuujiyey min qabli mawti dhimashadayda ka hor waxa i xanuujiyey fogduhu waayidiisa geeri oo kalunbay iiga dhigan tahay buu yidhi inankayga aan xalqadihii diiniga ahaa kala ahay ama aan ka waayey geeri oo kale iigama iigama sokayso ayuu yidhi laqad maata wuu dhintay buu yidhi macnaahu inankayga macnihiisiiba cali maanta laga bilaabo kol haddaan xalqadihii diiniga ahaa ka dhex waayey wax dhintay oo kalun ka soo qaad buu yidhi laqad maata macnaahu wa in baqiya smuhu magiciisii haba jooge eh ha noqdo magiciisii nin jooga oo adduunkii nool laakiin qof dhintay uun ka soo qaad buu yidhi haddana ilaahay lagama rajo go'e e ilaahay ayuu ka rajeeyey inuu inanka dib ugu hagaajiyo wuxuu yidhi casaa baaciu lmowta calaynaa yarudduhu dadka dhintay allaha soo saari doona inuu inanka ii soo celiyo ayaan rajaynayaa oo dariiqa saxda ah cagta u saaro oo cashiradii uu googooyey uu dib ugu soo laabo allaha ayaan ka rajaynayaa buu yidhi wuxuu sameeyey sheekheennan ismaaciil ibnu lmuqri inankiisii markuu cashiradii ka waayey xumo kale kuma hayo cashiradii diiniga ahaayuu soo xaadirayey markuu ka waayey buu ka jaray biilkii iyo nafaqadii uu siin jiray ayuu inankii ka jaray markuu biilkii ka jaray buu inankii aabbihii iskala hadlay gabay buu kula hadlay aabbihii uu leeyahay maxaad biilka aabba iga jartay wuxuu ku yidhi laa taku saaxiiba gullin walaa tajcal citaaba almar'i fii risqihi faina amra alifki min misdaxin yaxudu qadra najmi can ufqihi waqad jaraa minhu aladii qad jaraa wa cutiba sidiiqu fii xaqihi wuxuu idhi aabbo ha noqonin buu yidhi silsilad weeyi nin laalaadsanaya oo kuu doonana ku xidha uun kuu doonana iska dhaafa silsilad ha noqonin nin sita buu yidhi walaa tajcal hana ka yeelin citaabalmar'i qofka markaad la dagaalaysa ama aad canaananayso fii risqihi xagga biilka xagga biilka qofka ha ka canaananin buu yidhi oo biilka ha jarin faina amral ifki xadiidkii ifkigii waynu garanaynaa caaisho dadkii ku been abuurtay ama ifkigii caaisha la yidhi xumay samaysay iyadoo beri ah dadkii waxaa sameeyey ifkiga amarkiisu min mistaxin mistax buu ka yimid mistaxna dee abibakar qaraabay ahaayeen abibakar baana biilinayey yaxudu wuxuu hoos u riday qadra najmi xidiga qadarkiisii can ufqihi jihadiisii waa kasoo soo ridayaa buu yidhi haddaad sida xidigaha u sarrayso dee ifkigi waynu garanaynaayo markuu misxad sameeyey misdax sameeyey ayuu abibakar yidhi biilkaan ka jaraya ilaahay baa samaawaadka ka soo canaantay abibakar markaasaa la yidhi ha ka jarin miyaadan jeclayn baa la yidhi ilahay inuu dembigaaga dhaafo alaa tuxibuun an yakfir allaahu lakum markaasuu abibakar adkaysan kari waayo intuu ilmeeyey ayuu yidhi ka jari maayo buu yidhi ilaahayo waan jecelahaye ka jari maayo buu yidhi mistax waa inaan u wadaa biilka wuxuu yidhi aabba mistax oo ina abibakar ama zawjadii rasuulka dadkii wax ka sheegay ahaa aabihii markuu biilka markuu abibakar biilka ka jaray waa la canaantay waqad jaraa minhu waxa dureeray xaggiisa alladii kii qad jaraa dureeray wa cuutiba waana la canaantay asidiiqu abibakar fii xaqihi xaqiisii baa lagu canaantay abibakar baa biilka ka jari kari waayu yidhi mistax adigu seed iiga jaraysaa aabba buu yidhi aabbihiina wuu jawaabay waa inankii yaraa ma og tahay wuxuu idhi qad yumnacu lmudaru min miitatin idaa casaa bisayri fii durqihi liannahu yaqwa calaa tawbatin tuujibu iisaala ilaa risqihi low lam yatub min dembihi mistaxun maa cuutiba sidiiqu fii xaqihi aabba masalada si fiican u faham buu yidhi marka abibakar la canaantay ee mistax lale mistax la leeyahay yaan laga jarin si fiican u faham buu yidhi shareecadeennu baktiga hadday sakaraada tahay oo naftu ay ku qabato way kuu bannaysay oo baktiga waad cuni kartaayoo in yar waa laguu ogol yahay ood nafta ku qabato se durama ramaq baa laguu ogol yahay laakiin kii sakaraadka ahaa haddana baktiga ilaahay waa u diidaya mararka qaar oo waxaa la odhanaya adoo sakaraad oo dhimanaya addimatide baktigaa ha u dhowaan waa kee waa alcaasi bisafarihi alcaasi bisafari ninka safarka macsiyo ku sameeya baktiga looma ogola oo ilayn macsiyadu sababu rukso ma noqoto sidaba shareecada ah hadday naftu ku hayso ood laakiin caasi tahay ood reer ku duulayso oo adoo duulaana gaaja ay kugu timaad dee baktigii laguma ogola laakiin adigoo maxaanku idhaha cibaado u socda ama arin iska bannaan adigoo u socda hadday gaajo kugu timaad bakhtigii waa laguu ogol yahay wuxuu idhi aabo qad yumnacu lmudaru ka dhibaataysanba waa loo diidaa min miitatin bakhtiga waa goorma laakiin goorma la cunaqabateeyaa buu yidhi oo biilka laga xidhaa idaa casaa bisayri markuu socodka macsiyo ku sameeyo fii durqihi waddooyinkiisa waddadaa haddaad macsiyo ku samayso dee waa lagaa xidhayaa biilkii waayo maxaa looga xidhay liannahu yaqwaa calaa tawbatin wuxuu karaa inuu tawbo ke inuu dembigan ka tawbo keeno towbada oo tuujibu u waajibinaysa iisaalan in la gaadhsiiyo ilaa risqihi waa tawbo keeni kartaa yoo dembiganuu ka tawbo keeni karaa kadibna bakhtigiibaa xalaal u noqon karaa warsaa maad samaysid buu yidhi low lam yatub hadduuna tawbo keeni lahayn min dembihi dembigiisa misdaxun misdax hadduuna dembigii ka tawbo keeneen maa cuutiba lamaba canaanteen asidiiqu abibakar fii xaqihi intuu tawbo keenay kadib baa la canaantaye ha u qaadanin buu yidhi isagoon tawbo keenin in lagu canaantay inantiisii zaynab isagoo nool ayay guursatay carruur iyo ubad ayay dhashay kadibna way geeriyootay gabayo badan ayuu kaga hadlay oo inanta uu kaga hadlayo geerideedii sida gabayga uu qorayee baxru tawiilka ku qoran oo kale tawallan fama min madmacin fii liqaa'ihaa umanii bihi lbaakina yowman tiwaa'ihaa waqad qaadamad man saarahaa min saniicihaa waqad aakharad man saaranii min hanaa'ihaa faman saana unha khowfa caarin fahaadihi min alcaari sanad xawsatay wliyaa'ihaa gabay dheer buu gabadha kaga sii hadlay oo halkaa uu marinayo tawallad way jeedsatay buu yidhi adduunkii bay ka jeedsatay ka dhaqaaqday famaa min madmacin lama hunguraynayo fii liqaa'ihaa in inantii lala kulmo oo umanii bihii aan ku sasabo albaakiin kuwa ooyaya yowman tiwaa'ihaa maalintii ay guurtay yowma rixlatihaa maalintii ay rixlaysatay waqad qadamad waxay hormarisay maa sarahaa wax ka farxiyey oo min saniicihaa camalkeegii wanaagsanaaya iyadu waxay hormarsatay camal ay ku faraxdo waqad akharad waxay dib ridatay maa saranii wax iga farxiyey oo min sanaa'ihaa ammaanteediiya adduuniya aakharaba waa farxad buu yidhi anna siday dadku ammaanayaanun baan ku farxayaa markay dhimatay iyaduna waxaan rajaynayaa camalkeegii wanaagsanaa inay aakharo iyo ilaahay hortiisa ay ku faraxdo faman saana ninka dhowra unhan dhadig khawfa caarin ceebka ka yaabkeed ninka u dhowra fa haadihi tani min alcaari iyadoo ceebta ka tirsan ayay saanad ilaalisay xawsatay awliyaa'iha owliyadeedii waxay koobsatay oo dhan gabay dheer ayuu inanta kaga hadlay sheekheennan haddaba culimmadii uu wax ka bartay waa culimo fara badan bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa alimaam ibnulmuqri ninkii la odhan jiray waxaa ka mid ahaa ibnu zakariya sheekhii la odhan jiray waxaa ka mid ahaa aljamaal uriimi sheekhii la odhan jiro xagga fiqhiga ahaa waxaa ka mid ahaa fayruzabadi sheekhii la odhan jiray qaamuuska qoray waa culimo aad iyo aad u tiro badan ayaa la tilmaamaa culimmadii uu wax ka bartay welibana culimmadaa uu wax ka bartay inta badan waxay isdhaafsan jireen iyagoo nool gabay bay isdhaafsan jireen hadda fayruzaabadi oo kale markii uu qoray kitaabkan qaamuuska ah isla sheekheenna ayaa ammaanay sheekheennan kitaabka qoray ayaa sheekhiisa kitaabkiisa gabay ku ammaanaya waa gabay baxrulkaamil ah wuxuu leeyahay mudmaada majdu deeni fii arjaa'ina min bacdi abxuri cilmihi lqaamuusa dahabaad sixaaxu ljawhariyi ka'annahaa sixru lmadaa'ini xiina alqaamuusa jawhari baa horreeyey sheekheenna fayruzaabaadi baa qaamuuska qoray waxaad iga tidhaahdaa buu yidhi qaamuusku markuu sidaa u soo baxay sixaaxii jawharina marka sidaa loo eego qaamuuskana la eego meeshii nebi muuse usha uu uu ku tuuray nebi muuse usha markuu tuuray ee suxarada xadhkahoogii halkay ku dambeeyeen bartii oo kalun iga dhe buu yidhi kolka ushii nebi muuse unbaa muuqanaysa waxa weeye qaamuuska fayruzaabadi unbaa meesha ka muuqanaya wuxuu idhi madmud mudmudda markuu taagay majduddiini majdudiin fii arjaa'ina jihooyinkayaga alqaamuusa qaamuuska markuu ka soo taagay min bacdi abxuri cilmihi cilmigiisa badihiisa qayb ka mida isagoo ah ayay dahaba tagtay sixaaxuljawhariyi jawhari sixaaxiisii markaasuu ku daayey kaannahaa waxaabad moodaysayba sixirulmadaa'in meeshii madaa'in sixirkii ka dhacay xiina alqaa markuu tuuray muusa muuse usha markuu tuurtay markaa un baabad moodaysayba buu yidhi rag badanoo waxaa jiray la aqraan ahaa sida ibnulwasiir iyo ibnulkhayaad iyo ibnu nuuridiin almawsici iyo ibnu xajar alcasqalaani iyo culimo aad u tiro badan ayay isku wakhti ahaayeen ibnu xajar alcasqalaani waxay isdhaafsadeen sheekheenna ammaan oo sheekhan kitaabka bukhaarigaa sharxay aad buu sheekhan u ammaanay gabayo ayuu ku ammaanay welibana kitaabkeenna muqadimadu way qoraysaa gabayada lagu ammaanayo waxaa ka mid ahaa ragga isku aqraanta ahaayeen ibnuljazari muxamed ibnu moxamed ibnu moxamed aljazari adimishqi sheekhii eh, qiraa'aadka aynu garanayne xaafidka ahaa alimaam fi lqiraa'aat asabci bal la odhan jiray sheekhaa ayay isku wakhti ahaayeen sheekhaasaa gabay aad u dheer ku ammaanay sheekheenna oo baxrulkaamil ah waxaa ka mid ahaa markuu sheekhu ammaanayey waxaa ka mid ah wuxuu ku yidhi ashtaaqu lilbeyti alcatiiqi wazamzamiin wamaqaamihi wاlrukni wاtaqbiili wاlآana bisharafi اlcaliyi liyalhana lamaa khusistu bixijri ismaaciila ashtaaqu waxaan aad iyo aad kalgacayl ugu qabaa lilbeyt alcatiiq beytkii catiiqa ahaa ayaan aad iyo aad u jecelahay waa kacbada wa zemzamin zemzamna cishqi baan u qabaa wa maqaamihi zemzamka maqaamkiisiina cishqi baan u qabaa wa rukni ruknigii ruknulyamaaniga la odhan jirayna aad baan u jeclaysanayaa wa taqbiili iyo inaan xajarkii soo dhunkado waal'aana hadda bisharafi alcaliyi waa sharafuddiin waxa iigu sugnaatay lii aniga alhanaa bogaagsi waxaan aad ugu faraxsanahay sharafudiin oo sheekheenna kitaabkan qoray ah ee ibnulmuqri ah sheekhaana waan ku faraxsanahay buu yidhi lamaa khusistu markii laygu khasisay bixijri ismaaciil ismaaciil dhabtiisii waa xijratu ismaaciil waxa weeye kacbada in yaroo ka tirsan laakiin xijru ismaaciil hadda wuxuu u jeedaa sheekheennan kitaabka qoray xijrigiisii oo dhabtiisiiya buu ujeedaa gebigiisiiba kacbadiibuu ka dhigay sheekheennan buu ka dhigayaa ibnuljazari kacbadiibuuba ka dhigayaaba oo halkii xijratu ismaaciil laga isticmaali jiray ayuu xijru ismaaciil ka isticmaalay sheekheennan baa maqlay sheekhan ay isku wakhtiga yihiin ardaydiisiina maaha shuyuukhdiisiina maa waa dad asxaab ah sheekhan buu maqlay gabaygan uu soo tiriyey markaasuu u jawaabay sheekheennanina gabay baxru dawiil ah ayuu ugu jawaabay wuxuu yidhi wamaa xijru ismaaciil ah lowlaa muxammaduun tadaarankahu xijiraan mucaddaan lidii xijriin walaakaar wain aakhaar walcaarfu waaxiduun alastan tara kulan yuqaalu lahu lmuqri khalafta rasuula allahi anta muxammadun waanta bnuhu wabnu bnihi daayibi dikri buxuuru culuumin aqraqa albaaxra madduhaa fakafka anfahu biljaaziri khawfan cala albari famin ajli hada albari bilbiri khayruhu muxamad wahwa albaaxru yucrafu biاljazri waa sheekhaa u jawaabaya xijru ismaaciil baa lay hayaa buu yidhi halkayna xijru ismaaciil la yidhahyo ilaahay lagu baryo bartaa yar baa lay hayaa waa meel kacbada ka tirsan oo kacbada xoolii xalaasha ahaa ee lagu dhisayey loo waayey iyada bartaa yar baa lay hayaa buu yidhi markaasuu yidhi wamaa xijru ismaaciila xijru ismaaciil waa maxay lowlaa muxamedun moxamed hadduuna jiri lahayn horta xijnu ismaaciil ba yaa qiimahan u sameeyey dee moxamed baa u sameeyey buu yidhi moxamed waayo waa moxamed ibnuljazari xijnu ismaaciil oo aniga iganadi sidii maxaan ahay haddaadan adigu jiri lahayn buu yidhi kolkaa cilmigaa aad hayseed ummadda u hayso eenu kaa faa'iidnay baanu wax ku noqonnay buu doonayaa inuu yidhaah tadaarakahu waa soo haleelay xijran dhab ahaan buu u soo haleelay mucaddan loo diyaargareeyey lidii xijrin qof caqli leh waa dhab loo diyaariyey qof caqli leh kolka caqli baad leedahay buu doonaya inuu yidhaah walaa qarwa wax lala yaabaa meesha ma yaalliin in aakhaahu haddii uu ilaahayba walaaleeyey waa la walaaleeyeyba waa walaalo labada nini waa walaalo yaa walaala anigan iyo iyo sheekhan kale ibnulmuqri labadayadu waa waa dad walaala a weeyi walcarfu uduga yare ka soo baxayaana waaxidun labaduba diintuunbay sheegayaan udgoonka ka soo baxayaaba waa miduun inay walaala yihiin maxaynu ku garannaa alasta taraa war miyaadan arkaynin kullan mid kastaba yuqaalu lahu waxaba lagu yidhaahdaa almuqriye mid kastaba waa muqriye moxamed ibnuljazari waisna almuqri buu ahaa moxamed ibnuljazari almuqri baa la odhan jiray sheekheennana ibn ibnulmuqri baa la odhan jiray mid kastaaba waa muqri khalafta waxaad ka dambaysay rasuulallaahi oo khaliifadu tahay rasuulallaahi rasuulka ilaahay anta adigu muxamedun magacaagii baa muxameda nebi maxamedna muxamed buu ahaa buu yidhi wa anta adigu ibnuhu inankiisii baa tahay wabnu ibnihi inankiisa inankiisii baa tahay dayibi dikri ee magaca fiicnaa ilaahay baa qur'aankii ku baray oo wax la barto wixii ugu qiimaha badnaa'a waa dayibu dikri waa magac wanaagsan ayaad ka tegaysaa buxuuru culuumin culuum sida badaha oo kale ah ayuu aqraqa ku qarqiyey albaxra badda maduhaa taagiddeedu taagiddii baa qarqinaysa oo badihii kale ayaa baddaadan ku qarqoomaysa buu yidhi badihii kalaa qarqoomay oo badaadi ku qarqoontay diinta ahayd fa kafkafahu wuu masaxay badihii kale ilmay noqdeen fa kafkafahu wuu masaxay biljasri mancin ama ama ama e, jaziirado ayuu ku masaxay markii baddii ay qarqoomi gaadhay ayuu jaziirad yar ula soo cararay oo jaziiradii yarayd biyaha badday qabataa sow ma aha jaziiradii yarayd ku masaxay jazrigan iyo jaziiradani waa ibnuljazari ibnuljazari baa kolkaa yara masaxaya weeye oo gebigiisuba waa baddaa badda qarqisay ee wax lagu masaxay waa magacan ibnuljazariya khawfan isagoo u baqaya cala alberri berriga isagoo u baqaya badu inay jiidho kolkaa cilmigaba jaziirad yar baad u tahay buu yidhi o dadka uu qarqin lahaaye waad ka haysaa ardaydiisa marka la soo qaato rag aad u tira badan ayaa sheekha ardaydiisii ka mid ah culimo aad u tira badan oo runtii aynaan ka sheekayn karaynin oo sheekheennu uu halkan ku soo qaatay ayuu kaga warramaya kutubta uu qorayna waxyaabaha aadka loola amakaago waxaa ka mid a ah cunwaanu sharaf alwaafi cuwaanu sharafka berri baynu soo qaadi doonaa biidni illaahi tacaala si aynu u aragno cuwaanu sharafku wuxuu ku jiraa sheekhu kutubtuu qoray waa laga amakaagay oo waa laga yaabay oo waxa uu noqday waxaan weli la aragoon la maqal buu noqday cinwaanu sharafku waa hal kitaaboo sidaa u qoran oo haddana shan kitaab ka ka dhigan shan kitaab buu ka dhigan yahay haddii toos loo akriyo kitaabku fiqhi buu noqonayaa toos haddaad u akrido waa cilmi waa shan kitaab fiqhi buu dhinac u akhrismayaa taariikh buu dhinac u akhrismayaa caruud buu dhinac u akhrismayaa qawaafi buu dhinac u akhrismayaa luquu dhinac u akhrismaya kitaabka waa naxwo kitaab laga amakaagay hadda waa sadarkan uun waxa weeye alxamdu markuu yidhahyo a ka bilaabo halkaa a markuu ka bilaabo ayaa laga yaabaa ka kale ku beegmayaana inuu xaraf kale oo oo ama taariikha ama naxwea ah inuu noqdo midi walfaacilu marfuucun buu noqonaya midina wulida almustafa fii maka bay noqonaysaa sadarka haddii toos loo akriyana waxaa laga yaabaa inuu noqdo wulid wilidalmustafa fi maka haddii la yar qaloociyo xarafka xarafka kale ku beegan ee sadarka kale kaga beegan lala doontana waxaa laga yaabaa inay noqoto wowgiiba halkaa ku qoran halkan alifkii sadarka kale laamkii wal faacilu baa soo baxaya marfuucun kitaabku wuu isku dhex jiray oo hal kitaaboo shan fanni ka kooban oo isku wada dhex jira oo bartanka uu u badan yahay kitaabka fiqigubuu ahaa dowladda qadar ayaa maalgelin badan beri dhoweyd ku samaysay maalgelintii ay qadar ku samaysay kitaabka waa la kala saaray shantii kitaabuu ahaa shan midab oo wada kala duwan baa lagu qoray hadda waa iska fudud yahay siduu u qoran yahay marka la eego wax lala yaabaa ma aha xaqiiqatan sida hadda gadar markay ay qortay ama ay maalgelisay kitaabka sida ay u soo qoreen waa si cid kastaaba ay akhriyi karayso laakiin markiisa hore wuxuu ahaa yaab iyo mucjizo aan weli adduunka horey usoo marin buu noqday kitaabkaasi sheekheennana qoray ismaaciil ibnulmuqri wuxuu ahaa sheekhu gabayaa weyn buu ahaa aad buu gabayaa u ahaa waxa inagaga filan inuu gabayaa ahaa ama gebaygiisa waxa inagaga filan dhowr bayd baynu ka soo qaadan doonaayo gebaygiisa ka mida bogga sagaal iyo soddonaad madbacaddan daar alminhaaj halka ay ku qabanayso gabayga ay ku qabanayso waa dhowr bayd baan ka soo qaadanaynaa waa laga amakaagay mutanabi inuu ka sarreeyay culimmadu sheegeen xagga gabayga mutanabi oo la yaqaanay waa mutanabi ninkii la odhan jiray balaayada ahaa ee odhan jiray aniga ardaydayda habeenkii iyo maalintaa ka meel kastuu waagu ka beriye buu ama gabal ka dhaco ardaygaygii baa jooga oo saa ahaa ayay culimadu yidhaahdeen haddana waa ka gabayga waa uga aqoon badnaa sheekhu sheekh laga yaabay oo laga amakaagay ayuu noqday ilaahay khayr ha wuxuu idhi gabayga boga sagaal iyo soddonaad uu ku qorayo waa baxrulkaamil dalabuu ladii naaluu famaa municuu ruficaad famaa xudaad lahum rutabuun waa gabay ammaana ama cay ah si alla saad ka dhigata adu ka dhigo waa ammaan ama waa cay gabaygu dibna u akrismayaa horeyna u akhrismaya waxyaabaha lala yaabo ayay ka mid tahay qur'aanka marka la baadho culimmada qiraa'aadku waxay yidhaahdeen wa rabbaka fakabir baa dib u akrisanta sow maaha wa rabbaka rabbigaa fakabir u kibaaro bal xagga dambe kaga tag xagga u dambayse kaga tag fakabir ka bilow wa rabbaka fakabir haddaan xagga u dambaysa kaga tago waxay noqonaysaa rabbaka fakabir wowgii un baa soo hadhaya wa rabbaka fakabir haddaan xagga dambe ka akriyo waa rabbaka fakabir gabayga xagga dambea laga akriyayaa cayi buu noqonaya xagga horaa laga akhriyaya ammaan buu noqonaya baleeg hadda wuxuu yidhi dalabu waxay dalbeen alladii kiibay dalbeen naaluu ay heleen kay heleen way dalbeen oo famaa municuu looma diidin waxay dalbeen wixii ay gaadhayeenoo looma diidin dee sharaf bay leeyihiin oo sharafta darteed looma diidayo famaa municu ruficad kor baa loo qaaday oo waa la qadariyey oo famaa xudad hoos looma dhigin lahum iyaga dartood rutabun darajadooda kor baa loo qaaday oo cid hoos u dhigi kartaaba ma jirto saw dadkaa ma sheegin inay dalbeen oo ay heleen oon loo diidin oo kor loo qaadan hoos loo dhigi karayn bal xagga damaanka akhriya eeg maxay noqonaysaa gabaygani kutabuun lahum xundaad famaa ruficaan municuu famaa naaluu ladii dalabuu eeg hadda eg dib buu u akhrismayaa isla gabaygii un weeye dib buu akhrismaya rutabkii u dembeeyey ayaynu xaggan kaga iman oo wuxuu noqon rutabun rutubooyin lahum iyaga u sugnaaday xudad waa la daadiyey martababa male waa la wada daadiyey oo famaa ruficad korba looma qaadin martabadooda municuu waa la qadiyaa oo famaa naaluu ma helaan alladii ka dalabuu ay dalbaan weligoodba waa la qadiyaayo weligoodba wax ma helaan haddaad xaggan ka akhrido iyo haddaad xaggan ka akhrido gabayga oo dhani waa isku wada nooc waa waxyaabaha lala yaabo hal kitaab baa jiray inta aan xasuusto kitaab haddii xaggaa laga akhriyana akhrismaya haddii xaggaa laga soo akhriyana akhrismaya oo isku kitaabuuna xaggaa ka akhri ama xaggaa ka akhri dhinacaa doonta kaga tag culimmada caalam alislaami marka la eego culimada soo martay waxay ahaayeen culimo laga amakaagay oo laga yaabay waxaa la yidhaahdaa mucjizo diinteenna xaqnimadeeda sheegaysa culimmadu ka mid weeyaan culimadeeda oo qura ayaa ka ad ka yaabaysaa waayo kutubtay qoreen haddii la eego ninka ugu surcada badani ma qori karo wakhtigan la joogo horeyna ummadaha kale nin soo qoray ma jiro waxa ay qoreen iyo noocay u qoreen iyo siday u qoreen waa laga yaabay runtii ilaahay culimada uu ummadda soo siiyey wax amakaagoo fajixisaabay noqdeen dalabu waxay dalbeen alladii kii naalu ay gaadheen oo famaa municuu looma diidin ruficad kor baa loo qaaday oo famaa xudad lahum hoos looma dhigin rutabun darajooyinkooga wahabuu way bixiyeen oo wamaa mannat lahum ma galladaysan khuluqun akhlaaqdoodii salimu way badbaadeen oo falaa awdaa bihim ma halaagsamin cadabun wax mushkilad iyo dhibaato ihi dalabuu way dalbeen alladii kii yurdii raalli gelinayey oo famaa kasaduu mayna mayna fadhiisanin xumidad lahum waa la mahadiyey shiyamun dhaqankoogii oo wamaa kasabuu mayna shaqaysanin khadibuu way cadhoodeen oo wamaa saa'ad ma xumaan lahum iyaga khuluqun akhlaaqdoodu waa ammaan gabayga waan dadejinaynaaye waad arkaysaa laakiin siduu wax u ammaanayo wuxuu ku lehay khadibuu way cadhoodeen qofku hadduu cadhoodo miyayna hadalla xunxuni mayna ka soo bixin kadibuu way cadhoodeen wamaa saa'ad mana xumaanin lahum iyaga khuluqun akhlaaqdoodii hadal xunna lagama maqal nin cadhaysanoon hadal xun laga maqlayn nin cadhaysanoon ficil xun samaynaynin isagaa sharaf meeshii ugu dambaysay jooga waayo markuu cadhaysnaa buu xumaan waayey u qadhaadhaan waayey markuu raalli yahay maxaad u malayn wuxuu leeyahay kadibu way cadhoodeen wamaa saa'ad ma xumaan lahum iyaga khuluqun akhlaaqdoodii sataruu way astureen way astureen oo famaa hutikad lama dilaacin lahum iyago xujubun xijaabyadoodii bal beydkan u dambeeya dib u akri eeg ammaan buu ahaa way cadhoodeenoo hadal xun kumayna hadal weeye lagama maqal waxba iyagoo cadhaysan way astureenoo xijaab la rogay ma jiro oo cid asturki ka baxday ma jiro waxay noqonaysaa xujubun lahum hutikad xujubun xijaabyo lahum iyagu ay lahaayeen hutikad waa la dilaaciyey oo famaa satoru weligoodba waxma qarin xijaabyadoodo dhanna waa la dilaaciyaa weligoodna maba aamusaan khuluqun akhlaaq lahum ay leeyihiin saa'ad way xumaatay akhlaaqdood waa dadka ugu akhlaaqda xun hadday hadlaan uma dhegaysan karaysid hadday wax sameeyaanna uma adkaysan karaysid khuluqun lahum saa'ad akhlaaqdoodoo dhan baa xun wamaa qadibuu mayna a mana cadhoonin iyagoon cadhaysnayn ayaadan dhegaysan karaynin haddaba markay cadhoodaanna maxaad u malayn way ka sii daran tahay eeg haddii dib laga akhriyo gabayga gebigiisu gabay kaluu leeyahay sheekhan oo qoladeennan kitaabka imika tarjamada soo qaadatay mayna qorine gabay kale ayaa jira oo aad iyo aad u yaab badan oo isla sheekhu uu qoray gabaygaa kale waa shadri dhaaf shadri dhaaf baa la yidhahay oo labada beyda isku xiga haddaad shadrigaa shadrigiisa intaad ka booddo shadriga kale ku qabato waa cay gabaygoo dhan baa wada cay ah haddaad shadrigan shadrigiisa siisana waa wada ammaan gabay noocaayana wuu qoray oo laga yaabay oo laga amakaagay insha allahu tacaala casharkeennii intaa ayaynu iskaga dayn doonnaa wallahu subxaanahu tacaala calaa waclam xagga ardayda waxaan kula telin lahaa matni ahaan kitaabkan daaralminhaaj waa kitaabka si fiican bay runtii u qoreen walow una taqriir lahayn daaralminhaaj aad baanu kula telin lahaa matniga xagga shuraaxdana saddex sharax baa yaalla icaanaha iyo ikhlaaska iyo waxa yaalla fadxuljawaadka ikhlaaska ayaa number one ah number one icaanaha iyo fadxuljawaadkaba fadxuljawaadku ma sahlana runtii laakiin kitaabka icaanaha ah hal qodob baynu ku dooranaya walow ayna dabcadiisu fiicnayn si fiican looma daabicin wadaad soomaaliyana taxqiiq yar buu ku leeyahay markuu tamshiig ahaan jiray oo wadaad soomaaliya oo culimadii soomaaliyeeda taxqiiq yar ku leh annagoon ogeyn inuu nin sheekh soomaaliya taxqiiq leeyahay ayaa berigaanu akhrisanaynay ayaa waxaanu aragnay masaafada isagoo ka hadlaya marka arrinkii baa nagu adkaaday masaafada kadib baanu baadhnay masaladan masaafada sababta uu halkan ugu qoray sheekha qoray baa soomaaliya ilay oo masaladan yar ee taqriirka yar sheekha lahaa ayaa soomaaliya meel lagu masaafeeyo ayuu garanayey saasuu masaafada ugaga hadlay nikaaxa marka la gaadho kolka kitaabka haddaba dabcadiisu ma fiicna oo dabcadihii fiicnaa dee iminka waxaa la ogyahay afar dabcadood baa ugu wanaagsan dabcadihii fiicnaa kuma daabacna oo kuma dooranayno laakiin sheekhii matniga qoray ee cibaaradiisa wuxuu uga jeeday yaqaanay ayaa kitaabka sharxaya dhinac kalena kitaabka markuu sharxan qorayey culimmadii wakhtigiisa joogtay ayaa u sheegtay inuu kitaabku adag yahay furfurna u baahan yahay waa furfuridii kitaabka waa tamshigii lagu socodsiinayay kitaabka ee loogu talagalay kitaabka inay dadku ku fahmaan kolkaas si aan inaba caadi ahayn haddaba inaba si aan caadi ahayn ayuu kitaabka runtii u furfuray khayr allah siiyo jazaakum allahu khayra wa shukran jaziila